الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى bاب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع wadكه wuxuu ku saabsan yahay laa yudaab lama dhalaalinayo shaxmulmaytati maytada maytida ama baktiga xoolaha baktiga ah baruurtooda la dhalaalin maayo oo sida laxmigooda hilibkoodaba loo xarimay yaa baruurtana loo xarimay walaa yubaacu lamana gadi karo wadakuhu xaydhiisa xoolahaasi baktiga xaydhooda in la iibiyo la kala gatana ma banaana cunitaankii baa la xarimay wixii la xarimay in la cunana in la gadana ma aha rawaahu jaabiru radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيyh alih wasalam jaabir buu nabiga nabiga alayh الsalaam ka wariyey xadiid arrintaa ayadaa ka hadlaya waana inoo imaan doonaayo baabu bayci اlmeytati wاlasnaam baabkaasuu ku imaan doonaa qaala xadaثana اlxumaydiyu cabdullahi bn zubayr اlmakiy qaala xadaثana sufyaan ibn cuyaynata ibn abi camraan اlmaki qaala xadaanaa camr bnu dinaar almaki qaala ahbaranii daawuus ibnu kaysaan alyamani annahu samica wuxuu maqlay daawuus ibna cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas ibna cabdilmualib ibnu cami rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu ibna cabaas sagoo leh balaqa cumara cumar ibn khadaab radi allahu canhu waxaa gaaray oo uu maqlay ana fulaanan hebel baaca khamran inuu khamro gaday fulaanan ninkii hebel ahaa yaa khamro gaday oo lacag ka qaatay baa soo gaadhay cumar radia allahu canhu fii riwaayati muslim iyo ibnu maaja waxay sheegeen samura saxaabigii samura ahaa weeye samura wuxuu gaday khamro oo lacagteedii qaatay faqaala cumar wuxuu yihi qatala allah ilaahay ha dilo macnaa lacana allah way noqotaa iyaduna lacanada ku dhacdo fulaanan hebel alam yaclam miyuunan ogeyn ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalama qaala kii yidhi nabigu inuu yihi somuna ma ogo qaatala allahu yahuuda yahuud allaha la canaado xurimad calayhim waxaa laga xarimay yahuud ashuxuumu baruurta ah, xoolaha ay qalanayaan baruurta waa ka xaaraan ilaa maa xamalat duhuruhuma wixawaaya maktalada bicadm waxyaalahaas mooyeene waxay lafta iyo ku dhex jiriya mooyeene inay baruur cunaan waa loo diiday fajamaluuha markaasay dhalaaliyeen baruurtii fabaacuuha dadan ayaga hen bay ka gadeen markaasay lacagtii cunayn oo ay ku gateen iyo wax ku gurteenoo cunayn fabaacuuha faakaluu amanaha soo rartay marka waa xiyal xeela shayga haddii la xarimo in la xeeladaysto oo waddo kale laga soo marana ma bannaana imaam albukhaari raximah اllah fii saxiixihi wuxuu ku keenaa kitaab la yihahdo kitaab alxiyal marka alxiyal fii almuxaramaat waxyaalaha la xarimay in la xeeladaysto ma bannaana arrimaa wanaagsanin wey saa darteed wuxuu leeyahay ninkaasi xeelad buu isticmaalay khamradii waa la diiday dad buu ka gaday oo uu leeyahay dad kale oo ahlulkitaabkii iyo yuhuuddii iyo waxyaaba markaasu lacagteeda qaatay arrintaas saxaabigaasi radi allahu canhu uu sameeyey oo lagu eedeeyey sababta ku xumbaartay bay culummadu tafaasiir fara badan geliyeen oo ay ka mid tahay ina laga yaabo in loola jeedo wuxuu gaday cashiirkii sharaabkiibuu gaday liman yastaricu khamra ama cirabkiibuu gaday dad khamro ka samaynayuu ka gaday waa dhici kartaa in loola jeedo ama maahe wuxuu gaday khamradii oo la khaleeyey khamradiibu intuu takhallul ku sameeyey oo kala miiray ila khamradu iskeed hadday iyadu u kala degto oo maadadii waxwaalaysa ay ka baxdo xalaal bay noqonaysaa daahir buuna noqonaya laakiin haddii la khaleeyo oo wax lagu dardaro oo maado lagu sameeyo waxba maartay ma xalaal ma noqonayso marka waxaa laga karta inuu saa sameeyey yaa la yidhi oo uuna u bareerin khamro uu arkayo inuu iibsaday waxaa kaloo dhici karta layih lagu taawiiliyey musanifka asxaabiga radia allahu canhu inuu ogaa khamrada cabitaankeeda inay xaaraam tahay laakiin in la iibiyo inaan xaaraam tahay muna maqal marka taasuona rajaxaya xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala taana macnahedu waxaa weeyaan saxaabi jaliila oo nabiga calayh salaatu wasalaam la zamantabay oo shareecada iyo diinta qaatay oo qur-aanka iyo sunnada taxriimu lkhamri khamrada inay xaaraam tahay ka bartay inuu u bareero khamrada iibsashadeeda xogo baciida ku sugan oo yar fog tahay saa darteed baa marka la taawiilo lacallahu lacallahu baa laleeyahy inay saa tahay ba saa oola jeeday baa dhici karta qaala xadda markaa tanna waxaa kaloo laga fahmaa xadiidka culamada qaar ay ka qaateen jawaaz lacnu alcaasi almucayan qof caasi ah oo magaciisa iyo mucayana in la lacanado inay bannaan tahay oo fulaan lacanahu llah dembi uu galay iyo macsiyo uu galay iyo wax lacanad mutaysta hadduu sameeyo waa la yidhi laakiin asalka culamadu waxay badaya in la yidhaahdo qofka hadduu wax lagu lacanado xataa la yimaado lacnat ullahi cala alaalimiin iyo lacana allahu saariqa yasriqu lbayda iyo lacana allahu alwaashima iyo lacana almuwasila walmustawsila iyo jinsigaasi sifadaa in la oo la lacanado ama maaha mid gaalnimo ku dhintay oo lacnat ullahi abujahl oo kale la yidhaahdo ee lacnat ullahi calaa abujahl lacnada ku dhacday iyo lagu ogaaday in lacnadii iyo gaalnimadu ku dhintay laakiin qof aan war loo haynin wuxuu ku dambayn doona in la lacanado ma aha saasay culimmadu leeyihin xadaana cabdaan cabdulahi bin marka hadalkan cumarna waxay ku taawiilinayaan qolada le way banaantahay laga qaateen qolada kalena waxay leeyihiin waa hadal oo uu zajri iyo canaan uu ka wade carabkoodan iskaga dureeray xadaana cabdaan cabdulahi bn cuثmaan ibn jablah ibn abi rawaad اlmarwaziy qaala akhbarana cabdulahi bn mubaarak almarwazi qaala akhbarana yunus ibn yaziid اlayli can ibni shihaab الzuhri maxamed bn muslim qaala samictu saciid ibn musayib baa maqlay buu yihi oo can abi hurayra ka warinay radi allahu canhu ana rasuul lahi sal اlahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi qaatala allahu yahuuda yahuud alla lacanado xurimad calayhim waxaa laga xarimay ashuxuum bunuurta laga xarimay fabidulmi min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaati uxillat lahum waxyaala xalaal wahaaba ayaan dulmi iyo dembi ay la imaadeen sababteed looga xarimay wa minhum shuxuum bunuurtaa ka mid ah marka fabaacuuha markaasay intay dhalaaliyeen bay haddana baacuuha iibiyeen waakaluu waxay cuneen amaanaha lacagtii ka soo baxdayna waxbay kusoo gateenna way cuneen qaala abu cabdillaahi wuxuu leeyahay qaatalahum allah macnaheedu waxaa weeye lacanahum ayaa loola jeedaa qur-aanka marka la aado wuxuu yihi qutila qutila alkharaasuun bimacnaa lucina waa la lacanay wey alkharaasuunana waxaa loola jeeda alkadaabuuna kuwa afaakiinta ee beenta badan ayaa loola jeedaa kharaas qaala almusanifu raximah llah baabu bayci tasaawiiri sawirada in la iibsado allatii laysa fiiha ruux aan ruux lahayn waxyaala sawiro oo aan ruux lahayn oo naf lahayn waxyaalaha nafta iyo xayawaanka aan ahayn in la gato wamaa yukrahu wixii la nacay min dalika tasaawiirtaas yani tasaawiirta wixii aan naf lahayn buuraha oo kale iyo webiyaasha iyo geedaha iyo waxyaalaha noocaas oo kale ubaxa iyo wixiise arwaax iyo ruux leh ayadu xaaraam weeyaan xadaثna cabdالlahi بn cabdالwahaab qaala xadaثna yaزيid بn zuracin qaala akhbarana cawf bn abi jamiila alcaraabi can saciid bn abi xasan qaala wuxuu yihi kuntu waxaana cinda bni cabaas radi allahu canهuma id ataahu rajul nin baa u yimid su-aal weydiinaya faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa abaa cabaas abaa cabaas ow cabdulahi bnu cabaas kunyadiisa abulcabaas la dhahaa inii anigu insaanu qof baan ahay inamaa maciishatii noloshayda waxaa weeye min sancati yadi gacanteeda waxay samayso nin farsamadiisa iyo gacantiisa waxay samayso ku nool baan ahay oo farsamo yaqaana wa inii asnacu waxaan sameeyaa haadihi tasaawiira sawiradanaan sameeya dadkaansa sawiraayo xayawaankaas sawiraayo waxaasa dadka gataa faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi laa uxadiuka kaaga warrami maayo oo kuu sheegi maayo ilaa maa samictu waxaan maqlay un baan kuu sheegi min rasuuliillaahi sala allahu alayh waali wasalam waxaa nabiga ka maqlay un baan kuu sheegi leannahu in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka iyo lisku sheego yaa akbar waacid qof wax lagu wacdo waxaa ugu weyn waxaa weeyaan waxyiga qur-aanka walidalika ila wadakir bilqur'aani man yakaafu waciid marka xadiidka nabiga calayhi salam aan ka maqlay un baan kuu sheegi samictuhu waxaan maqlay yaquulu nabigooleh man sawara suuratan ninkii sawir sawiraa fain allaha alla mucadibu waa cadaabaya xataa yanfuka fiiha ruuxa ilaa ruux iyo naf uu kaga afuufo walaysa binaafikin mana aha mid afuufi karo fiiha naftaasi ruuxdaasi kuma afuufi karo fiiha suuradaas abadan weligii kuma afuufi karo marka waxaa weeyaan cadaabkiisa shadiid weeyaan ashadu naas cadaaban baa yaa la yidhi dadka ugu cadaab kulul weeyaan musawariinta marka sawirkaasna culammada hadallo badan bay gelinayaanoo midka naxtiga ee la qoray iyadoo muran kaba taagna inuu yahay midka muxaramka ah midkan fotoqrafiga la yihaahdo ee mxuu ahaa qofka shamsiyaadki mxu aha shamsiya iyo la qabanayo la xabisayo mxuu ahaa hooskiisii wax la xabisaayo kaasay culamada ka hadlaan kuwa mucaasiriinta xataa sheekh cuthaymiin raxmat ullaahi calayh asa wuxuu leeyahay ma aha sawirkii ilaahay sheegay ee nabiga alay slam uu sheegay ee ilahay uu xarimay ee diinta ay xarimtay kaas ma soo gelayo laakiin calaa kulli xaal waxaan daruuro iyo xaaje aan ahayn asalahaanba in laga fogaado ama aan wasaa'il ila alkhayraat sida hadda maaragtay diinta iyo waxyaalaha lagu nashriye iyo duruqda wax lagu nashriye iyo qaabka dadka wax lagu fahansiiye la yidhaha wasaa'il alibaaxa iyo waxyaalahaas o dhan bay ka soo reebaan ayib fa rabaa arajulu ninkii markuu xadiidkaas u sheegay ibnu cabaas rabaa waa isku naxay arajulu ninkii rabwata naxitaan rabada waxaa weeye intifaaq wa xabsu nafas neeftii baa intay ku xabisantay ayuu deena buuxsamayoo neef dhabay rabwatan rabadu waxaa weeyaan qofka in xabadkiisi naaf ay gasho ayaa la yidhahdaa nimonyadu iyo cudurkaasa rabooli marka faraba arajulu rabwa waa isku naxay shadiidata daran wa asfara markaasu waxaa bedelmay casaaray wajh wajigiisna waa casaaray waa isku naxay faqaala markaasu ibnu cabaas wuxuu yidhi way xakaa warwainkaarmay ina abayta haddaad diiday oo arrinta ay kugu culus tahay ilaa an tasnaca inaad samayso un sawiran mooye wax kale haddaad diiday oo kolleyba aada dayaynin facalayka bi hada shajar bal geedahan iyo laamaha iyo ubaxa iyo kulli shay wax kasta oo laysa fiihi ruuxaan ruux lahayn buuraha iyo waxyaalahaas tasawir buu yidhi qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi samica saciid saciid bn abi caruba wuxuu maqlay min anadar ibna anas hada alwaaxida yani hada alxadiid alwaaxid xadiidkan keligii buu ka maqlay oo ninka la yidhaahdo riwaayatu saciid ibn abi carubata min anadar ibna anas buu leeyahay halkaa dariiq ayuu bukhaari ku keenay halkaa dariiq buu ku wariyaa baabu taxriimi tijaarati fi lkhamri khamrada in laga beecsharaysto xaaraam weeye cabitaankeeda si loo xarimay wa qaala jaabir wuxuu yidhi jaabir ibnu cabdilah radi allahu canhu xarama nabiy sal slam bayca alkhamri beyca khamrada laga beecsharaysto ilahay nabiga alay sl waa xarimay waa inoo imaan doona isaguna isagoo mawsuul ah ayuuna ugu imaan doona insha allah qaala xadaanaa muslim muslim bn ibraahim qaala xadaanaa shucba bn xajaaj can acmar sulayman can abi duxa muslim bn subeyx can masruq bn lajdacin can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri lamaa naزlat markay soo degtay aayaatu suurati اlbaqara suurat lbaqara aayadaha ku jira ee min amaakhiriha ah ugu dambeeya markay soo degtay ribada lagaga sheekeynayo kharaja nabiyu sala allah alay waslam baa soo baxay faqaala wuxuu yidhi xurimat tijaaratu fi lkhamri khamrada in laga becsharaysta waa la xarimay oo ribadii marka la xarimay iyo in khamrada laga tijaaraysta xarimitaankeedii baa isku wakhti kusoo beegantay marka aayadihii uu dadku gaadhsiiyey iyo khamrada taxriimnimadeeda in laga bexshiraysto ayuu isku marna buu sheegay sala allahu alay wasalam ama maahee ribadaas la xarimay baa anwaac fara badan leh oo intaasoo wax bay ribadu soo gelay waxaa ka mida ah khamrada iyo ka bexshiraysashadeeda labadaba waa la yidhi baaba ifiman baaca xura qof xor ah oon addoonba ahayn qofkii iibiyaa oo deena lacag ka cunaa oo iibiyaa oo addoonsadaa xadaanaa bishr binu marxuum bishr binu marxuum bishr binu cubays ibn marxuum ayaa la yidhahda alcadaar qaala xadaana yaxya bnu sulaym can ismaaciil ibni umayata can saciid ibn abi saciid almaqburiy saciid ibn abi saciid can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ah, saciid ibn abi saciid waxaa dhici karta inuu yahay ahu xasan albisri waa dhici karta saciid ibn abi eh, saciid xasan ibn abi eh, mxuu ahaa eh, indhici karta can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal l slam qala nabig wuxuu yidhi qaala allahu ilahi baa wuxuu yidhi alaaatun saddex qolo ana anigaa saddexdaas ruux la doodaya yowma alqiyama maalinta qiyaamo ilahay qofku la doodaa oo amaama naas uu soo isaajiyaa oo munaaqashadiisa lagu adkeeyana waa cadaabnay rajulu nin baan la doodayaa acdaa siiyey bi aniga sababtay ayuu ballan iyo cahdi iyo ku bixiyey qofuu ballan la galay oo cahdi la galay magacay ilaahay buu adeegsaday oo ku adkeeyey oo ku xoojiyey aniga dartaybuu maarata qofka ballantaa ogu qaaday uma qadara ballantiibuu ka baxay ballan ilaahay intuu galay ayuu ka baxay warajulu way midka labaad baaca xura qof xora iibiyey faakala amanah waa soo marray xalayto suhayb ruumi iyo saxaabadii iyagoo maarata xora inti laska afduubtay laska gatay warajulu baaca xuran faakala cunay amanahu lacagtiisa cunay warajulu nin baa isagana saddexaad istaajara ijaartay ajiiran qofbuu shaqaalo ayuu shaqaalaystay oo shaqaga qabo fastawfaa minhu waa ka oofsaday shaqadii iyo wuxuu u dhiibtay waa u qabtay waana ka oofsaday walam yucdihi muuna siina isaguna ajrahu ajiirkii ujradiisi muuna siinin shaqadii u qabtay sidii rabo oo u qabtay kadibna wuxuu yidhi waxba kuma siinaayo ama waa meermeeriyey sidiibu xoolihiisii iyo xaqiisii ku duudsiiyey ilahay baa la doodi subxaana wa tacaala waxaa soo aroortay nabiga alay slam inuu yidhi acdu lajiira ajrahu qabla an yajufa caraqah ninka ajiirka ujrada iyo shaqada kuu qabtay ujradiisa farta ka geli oo saar oo farta u saar oo gacanta ka geli intaunan dhididkiisa angegin shaqadii uu qabtay iyo kulaalkii iyo dhibkii intuunan ka nasanin wiiisa sii ah, shaqadiiba qabtay galabta ugu soo noqay iyo mar kale ha dhihin baabun wuxuu ku saabsan yihi amri nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga amarku amray alyahuuda reer yahuudeed bibayci ardiihim aradiihim dhulkooda inay iibsadaan xiina waktigii ajlaahum uu raray markuu raray yuhuuddii bani nadiir baa loola jeedaa nabiga calayh salaatu wasalaam markuu ku baxay waa kii ay isku maarata cabsadeen kadibna ay ukhribuuna buyuuta biaydiihim oo carreen suurat alxashri uu kaga sheekaya alla subxaana wa tacaala marka nimanka ayagaa ah, nabiga alay slam hadalladii ku yiri waxaa kamid ahaa xadiidka fi kitaab ijihaad buu kugu imaan doona musanifka muuna sheegin fiihi lmuqbiriy can abi hurayra buu iskaga yiri saciid bin abi saciid almuqbiri can abi hurayra xadiiduu ka wariyey marka fii kitaab اjihaad buu kugu imaanaya nabig alay slam ba wuxuu yihi marka gata xoolihiina waxay aad haystaan man wajada minkum bimaalihi shayan falyadixu ninkii xoolihiisa wax ku helaya ha gato marka bimaalihidii nabigu u yihi cumuumkeedii yuu bukhaari wuxuu ka fahmay dhulkiina inuu soo gelayo dhulkiinina haddaa rabtaan iibsada iyo boosaskiinii taasuu ka fahmay wailaa nabiga calayh salaatu wasalaam aam si caama man wajada minkum bimaalihi xoolihiisa shayan ninkii wax ku helaya falyadixu ha gato yidhi marka dhulkooda in laga gadi karo gaalada ayaa laga qaadanaya baabu bayci lcabdi adoonkii in la gado iyo wlxayawaanu xayawaankii bilxayawaan lagu gado nasiatan dayn haddii xayawaan iyo addoommo iyo isagooda geliga ama beycu lcabdi wlxayawaani waa cadfu lcaam cala alkhaas weeyaan cabdigu xayawaanku soo gelayaa la kala gatay ee xoolaha ah marka in la kala iibsado way bannaan tahay nasiatan dayn xoolihii waxyaalihii ribawiga ahaa ee lixda ahaa ee madcuumaad la cunay iyo afmaantii lacagaha ahaayeen soo maray wixii ayaga lamid ah ama lacagnimada kula mid ah ama miiزaanka iyo wasniga iyo kaylka iyo idikaarka iyo kaydashada cuntanimada waxay ahaatee cilada waa lasku khilaafsan cillat riba waa lasku khilaafsan yahaye kuwaa wixii lamida ah ayaan la ogoleen in la kala badiyo hadday isku jinsi yihiin ama maahe dayn lagu kala qaato hadday kala jinsi yihiin laakiin hadday yihiin xoolo nool ay yihiin daynna waa lagu kala qaadana siyaana way noqon kartaa waana la kala badin karaa ribo ma galaan ribo ma galaan ah, neef ari ah laba neef aria ku galan kartaa hal riti baad laba qaalmood ku iibsan kartaa dayn baad weliba ka dhigi kartaa usoo noqon dhigi kartaa xadiidkii nabiga alayh salaatu wasalaam xadii eh, cabdullahi bn camr bn caas markuu nabiga alay salaam uu amray ciidankii iyo jeyshkii in la diyaariyo wuxuu amray halkii neefoo geela inuu ku qaato laba neefoo geela oo hadhow la siin doono dayn bayna ahayd laba neefna waa la siiyey daynna way ahayd marka way banaanta wax dhibaataha ma laha washtaraa ibnu cumara raaxilatan cabdullaahi ibnu cumar wuxuu soo gatay neef geela raaxila waa meelka geelae raran ee gaadiidka ayaa la raaxila hal raran biarbacati abcira afar neef oo geelu ku badashay ku gatay madmuunan la magdhabaayo calow korkiisa calaa dimati yani isagoo dushiisa saaran waxaa la yidhaahdo beecu dimam la yidhaha wey aniga dimadayda iyo korkayda saaran tahay buu yidhi yuufiiha inuu siin doonona kaga gatay saaxiibaha saaxiibkeedii bir rabada ku siin doono yacni halkan raaxiladan kaa gatay waxaan ku siinaya afar neef oo geela waa calaa dimati aniga dimadooda iyo korkayay saaran tahay rebanona kugu siin doonaa marka meeshan waxaa imaatay hal neef oo afar lagu gatay weliba nasiya iyo dayn oon maaratay iyo dembiyadin aan ahayn waxba dhibaataa ma laha wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radi allahu canhuma qad yakuunu albaciiru neef geela waxaa dhici karta inuu ahaado khayran mid ka fiican min albaciirin laba neef hal neef oo geela laba neef ka ficnaan kara marka hal irmaana ama hal maaratay eh, rimaya ama hal iskaba eh, qaalin ah yaa laba neef ku gadan kartaa washtaraa raafic binu khadiijin raafic binu khadiij baa soo iibsaday baciira neef geela bibaciirana laba neef buu ku gatay fa acdaahu markaasuu siiyey aaduhumaa axadahumaa labadii neef mid ka miduu farta ka galaysiiyey wa qaala wuxuu yidhi aatiika bilaakhar midkii kale waxaan kuula imaan radan berri rahwan si dhaqso ah insha allah haduu ilah yihahdo rahwanta asalkeeda sahal ayaa la yihahdaa yani si sahlan lakin hadda waxaad loo jeedaa sariixan si dhaqsaan kugu keeni doona midka labaadna marka waana tafaadul waana masa tafaadul kala badin iyo haddana midkood oo maqanba wa qaala ibnu musayib wuxuu yidhi laa riba riba ma gasho fi lxayawaani xoolaha albaciiru bilbaciirayni baa lagu iibsan karaa hal neef laba neef washaatu neefka arigaana bishaatayni ilaa ajalin baa lagu kala gadan karaa wa qaala ibnu siriin wuxuu yidhi laa ba'sa bibaciirin in lagu gato bibaciirayn laba neef lagu gato wa dirhamin bidirhamin binasiyatan dirhamna in dirham lagu iibsado dhib ma laha nasiatan dayn marka dirham bidirhamintar waxay ku suuroobi kartaa daynta caadigeeda lakala qaadanayo wama dirham isii dirhamkii dan hadda waad u keento waa daynta ayada baabu dan wey laakiin buyuuc markay noqoto yani dirham bidirham yadan biyadin baa shardiga xadaana sulayman bn xarbi qaal xadaana xamaad ibn zayd can haabit ibn aslam an anas radia allahu canhu qaal kaana fi sabyi dadkii lasoo qafaashay qaswatu khaybar markii nabiga uu qabtay yahuuddii laga qabtay magaaladii dadkii lasoo qafaashay haweeney caruurtaha waxaa kamid ahaa safiyatu safiya bintu xuyay ibnu akhdab radia allahu canha umulmuminiin bay noqotay hooyadii muminiinta nabigaa guursaday calayh salaam marka hore laakiin dadkii lasoo qafaashay bay kamid aheed fa saarad waxay marka hore u ahaatay oo sahmi ugu dhacday ama nabiga uu siiyey ilaa daxiya daxiyat alkalbi saxaabi u dhiisa daxiya bnu khaliifa alkalbi radia allahu canhu nin qiimo badan buu ahaa xataa malkuljibriil yaa isku soo ekaysiin jiray mararka qaar asagaa codsaday wuxuu nabi allow intaa xoolaan la qaybin waxaan rabaa wax in laga siiyo haweenkanaan mid ka qaato markaasaa layihi orod inuu ka dooro safiyu qaatay safiya markuu qaatay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood baa hadlo waxay dhaheen gabadhaasi nabiguna wuxuu lahaa waxa la yidhahdaa shafi ama istifaa intaan haniimada xoolaha la qaybinin khumusulkhumusna waa lahaa wax safi la yidhaahdo intaan la qaybinin baa uu la bixi kara faras ahaayaa iyo mxuu aha jaariye ahaatayaaba ayuu lahaa oo nabiga calayh salaatu wasalaam lagu khasisay qaarkood ay leeyihiin bacdahuna waxaa iskale imaamka muslimiinta hogaaminaya ayaa iskale iyo nabiga khaas ku ahayd marka safi buu nabigu lahaa safigiisa isagoo qaadanin buu ninkan safiye qaatay saxaabadu waxay dhaheen adiga ti aad qaadan laheed un baan ayaa aragnaa safiye inay tahay oo ninka asaga aan la siinin gabadh maarta nin madaxaa qalay oo laga dilay aabbaheenna madax buu ahaa mxuu ahaa bani qurayda iyo banu nadiir labadaasi qabiil yaa midna ninkeediibaa xukumay midna aabeed baa xukumay labadaba waa la dilay marka gabadhan ayada ah waxaan u aragnaa iyo qiimaheeda adiga inaad qaadato rasuul allow ama daxiya ooma ogolin bay dheheen way ka hadleen <clears throat> markaasuu rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi orad daxiya waxaad aadaa haweenka intaad dhex gasho waxaad rabta ka doono mid buu qaatay mid kalea loogu daray oo ku qanci waayey ku saddexaad ilaa sabcata ru'uus toban madax marka halkaasaa wuxuu musanifka hadda u jeedaa shaahidku halkaase in cabdun bisabcati acbudin yani hal adoona laba iyo ka badan in lagu bedelan karo ayaa u deliishanaya musanifka xadidka asagoo mukhtasara ayuu hadda ku keenay kaana fi sabyi safiyatu baa ku jirta fasaarat ilaa daxiyat alkalbi bay u ahaatay markii hore uma saarat ila nabiy baa u ahaatay nabiga ala slam baa kusoo wareegtay oo nabiga calayh isalaatu wasalaam baa doortoo qaatay oo loo daayey daxiyana waxaa lagu raaligeliya toddoban gabdhood oo kale inuu bedelkeeda u qaato halkaa markaa hal gabar oo toddoba lagu iibsaday inay noqotay ama hal adoona toddoba lagu iibsaday halkaas marka inay banaan tahay buu bukhaari u baabaysanaya raxmat ullaahi calayhi baabu bayci raqiiqi adoonka in la gabo iyo beeciisa iyo iibsigiisa inay banaan tahay qaal xadaana abulyamaan qaal akhbarana شhucayb bn abi xamزa can الzuhri qaal akhbaranii ibn muxayrizin ana aba saciidin اlkhudriy sacd bn malik radi الlahu canhu akhbarah anahu baynamaa huwa jaalisun abi saciid oo nabiga la fadhiya cinda nabi sal slam qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah hadda waxaad u malaynaysaa abi saciidka inuu yahay ninka nabiga su-aasha weydiinayo laakiin riwaayat nasaa qaala rajulu min alansaar nin reer ansaareeda yaa su-aasha weydiiyey abu saciidna waa iska fadhiyey baynama huwa jaalisun cinda nabi sal slam qaala rajulu min alansaar nin reer ansaareeda wuxuu yidhi kamaa fi nasaa yaa rasuul allah rasuul allah inaa nusiibu sabyan waxaan asiibaynaa oo gacanta noo soo geli la soo afaahay dagaalkii iyo jihaadkii markaan galno ayaan haween iyo caruur soo afaalabaynaa marka kafaalkaasna uu dhacona haniimaa la dhahaa waa la qaybsani ninka adoonta kusoo hagaagtayna suriyu uu suriyaysan karaa waa iskaga galmoon karaa wuuu ka dhalana umuyaladay u noqoni hadduu rabana waa iibsan karaa marka waxay leeyihin annagoo ciidan oon haweenka anagii ka soo tagnay oo aan gacanta ku haynin oo shahwadiina hayso gacanta waxaa noo soo galaya sabyan dal la soo qafaashay fa nuxibu xagganna waxaan jecel nahay alamaana lacag baan jecel nahay inaan gadanno markaan cidaha naga tagno ka maarano aan iibsanno ayadana waan jecellahay haddii daan u galmoonno oo ilmo ay noo qaadana ma iibsan karno umulwalado lama gadi karo markaa dhimatana raasumaal bay ka xoroobaysaa marka dhinacna xaquun daraynana inaan gadanno dhinacna inaan kusii xaajo gudanno ayaan rabnaa ee fa kayfa seed u aragtaa filcadli inaan ka siibno inaan shahwadaan iskaga jabinno kadibna deenimnidii iyo shahwadii dhulka aan ku daadinno saynan ugu uroobin hadhowna aan iska iibsanno ka warran rasuul allow faqaala nabiga alay slam ba wuxuu yidhi awa inakum tafcaluuna dalik oo ma sidaasaad samaysaan laa calaykum korkiin maaha laa tafcaluu dalikum inaasaa samaysaan yani wax wanaagsan maaha inaa waaa samaysaan ee calaykum anlaa tafcaluu inaad arrintaas samaysaan ma wanaagsana fainahaa qise laysad ma jirto nasamatu naf kataba allaahu ilaahay uu qadaray oo qoray an takhruja inay adduunkan usoo baxdo isnoolaato ilaa hiya naftaa khaarijatu wansabixi ama ka siidama ka siidin yani waxaana waa wax ilaahay qudradii ku socda wey xayawaanka manawi wax yar ayaa ku duuli kara gabadha riximkeedii saasayna ku uroobi kartaa marka waad siibtay waxaadna u malayni inaan waxba kaa gaarin marka ayadoo urooday baa la arki karaa walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam ninkii markuu u yimid uu yidhi haddaad ka siibaysa haddaad ka siibayn qadarkii ilahay kollayba ma gudbi kartid kadib buu ku soo noqday wuxuu yii nabi alla way urowday ayuu nabiga sala allah alay waslam ku yidhi islaantii urowday waana ka siibaayey marka arrinta casligana dee xadiidkan ayada qaar waxay u qaateen inay nahyi uu ku jiro la diiday qaarna waxaa weeyaan nabiga alay salaam wuxuu yidhi waxaad reebi kartaan ma aha uurke wax laga fiican yahayna weeyaane laakiin taxriim muna gaarsiinin walidalika saxaabada qaarkood waxay leeyihin sida jaabir oo kale kunaa naczilu wlqur'aanu yanzil annagu waan siini jirnay qur-aanku wa degaaya wax naga reeba hadduu jiri lahana qur-aanka naga reebi lahaa marka waxay ku tageen inuu dhibaato lahayn qaar way kala qaadayaan xorada iyo amada hadday addoon ay tahay oo addoontaada ad ka siibi dhib male laakiin xorada min xaqiha alma biyaha xaq bay ku leedahay kama siibi kartid ilaa biidniha idankeeda mooyeene culamada hadallay geliyeen baabu bayci lmudabar addoonka mudabarka la yidhaahdo waa midkaad tiraaday haddaad dhinto kadib baad xor tahay intaad nooshahay ii shaqee laakiin markaad dhinto xor baad noqon markuu qofkii sayidkaa dhintuu xoroobi laakiin umulwaladada iyo mudabarka waxay ku kala duwan yihiin umulwaladadu raasulmaalkay ka xorowdaa mar allaala markuu sayidkii dhintay waxaa weeyaan salban wijaaban ama xoolaha ka tago kale ama yina ka tegin horay ayada ka xoroobaysaa mudabarka laakiin xoolaha la fiirin haddii uluulmaalkii uu ka maaratay xoolo badan ay joogaan uluulmaalkii uu markaa dhan yahay waa xoroobaya ulumaal ka xoroobi haddii kalese maya marka ulumaal buu ka xorooba asagu xadaثna ibn numayr mxamed bn cabdالlahi qal xadaثna wakic bn jarax qal xadaثna ismaaciil can salama bn kuhayl can caطa can jaabir radi الlahu canhu qaal baca nabiy اmudabr salى الlah alيه wasalam mid mudabar ahoo ninkii iska lahaa uu yidhi xor baa tahay markaad dhinto ayuu nabiga iibiyey waa kii dee daynta lagu yeeshay ee kadib dee nabiga alayh الsalaatu wasalam intu soo qaaday nucaym bnsaxaabidhiisa nucaym mujmir nucaymkaasaa marka yuu ka gaday sideed boqoloo diran buu kaga gaday markaasuu wuxuu yidhi daynta iskaga bixi marka hadday kula qumanaato ama aad u baahato addoonka aad tiri bacda mowti xor markaad dhinto xor baa tahay dib baad ugu noqon kartaa waad iibsan kartaa xadaثna qutayba bn saciid bn jamiil qaal xadaثna sufyaan an camr samica jaabira bn cabdilaahi radi allahu canhuma yaquul baacahu rasuululahi baa garay waa mudaberkii sal la alay slam mudaberkii buu iibiyey xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana yaquub qaala xadaanii abi yacquub bnu sacd can saalix bni kaysaan qaala xadaa ibnu shihaab ana ubaydlahi cubaydallaahi ahbarah ana zayd bnu khaalid aba hurayra radi allahu canhuma ahbarah anahumaa samicaa waxay maqleen rasuula lah sal slm nabiga oo yus'alu la weydiinayo anilamati addoon baa la weydiiyey nabigu tasnii zinaysan ulam tuxsan wax guur ay aan jirin see la yeeli qaar ijladuha jahadla marka hadday xataa guur ridata iyadu jildigaan bay taagnaani facalahina nisu ma cala almuxsanaati min alcadaab jildigaas marka kontanka jahadala lagu dhufanun sayidkaan arrintaa u uma in zanad haddii mar zinaysato fajliduha jahadla uma biicuuha iska iibiya bacda aalia mar saddexaad kadib aw iraawac marka afraad ayuu nabigu sala allah alay wasalam xadiidka hadda wuxuu usoo dariishaday musanifka baycu lmudabar adoonka mudabaka in la iibin karo waxaa weeye cumuumka nabiga uu yidhi uma biicuuhaa iska gada inay tahay addoon mudabaraa iyo mid hayru mudabaraa labada way soo wada gelaysaa kol hadduu yidhi iska iibiya midbaa lagu leeyahay iibi ee zinaysatay waxaa dhici karta inaad tidhi markaa dhinto xor baa tahay kuwaa tani ku jirta waa dhici kartaa inayna ahayna waa dhici kartaa cumuumkaasu marka soo gelaysaa in laiska gadi karo in la gadi karo haday mudabir tahay iyo haddayna mudabir ahaynba قال xdثna cبدالعزيز بن cبدالله الweyسي قال أخبرني لyث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سعيد بن سعيد المقبري weyaan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى اه علي سلم nabiga mqlo يقول leh إذا زنت أمة أحadiكم axadkin adoontii haddii zinaysato fatabayana zinaha zinadeeda la cadaato oo loo helo maqraati baa loo helay ama xamliga uur baa la helay ama اctiraaf iyo qirasho iyadaa qiratay saddexdaa shay bay ku sugnaataa zinadu afar maqraatiya iyo inay qirato iyo uur aan loo haynin wax zawj ah iyo suri aan loo haynin ayay urowday falyajlida ha jeedra alxadda xaddaa ka oofiyo hadday uur tahay dabcan intay ka dhalayso waa la sugi walaa yufarib calayha yuunan ceebayninoo caacaaynoo si kale uuna si foolfool xumaynine ushaa iyo xaddaa un shareecadu ay maaratay saartay inkaa ku kaaftoomo uma in zawad hadday haddana zinaysarto falyajlida ha jeedra alxadda xaddaa ka oofiyo walaa yufarib calayha yuuna canaananin uma in zanat aaliثa mar saddexaad hadday zinaysato fatabayana zinaa zinada aa cadaato kalyabica ha iska gaado ha isdhaafiyo walow bixablin min shacar ah, xarig tima laga sameeyey waa xarig radiyaho daciifaho aan adkayn wey haayada waxaa weeyaan yani isdhaafi walow bishayin xaqiir wax xaqiira allah ka dhige iska gado isdhaafi wey markaad gadaysana de waa soo marray waa inaad caddayso ood sheegto inuu yahay addoon zinaysta ama addoon zinaysata oo xumaanta samaysa inay tahay saa ninkii raalli kaga noqdaa marka ku gadanayo baabun hal yusaafiru biljaariyati qabla an yastabriaha hal yusaafiru ma la safri karaa sayidku biljaariyati addoontiisii uu soo helay qabla an yastabri'aha intuuna iska hubsanin rixinkeeda iyo caloosheeda inuu wax ku jiro wayn kale ilaa uuna iska xaqiijinin waxaa lagu xaqiijiyaa xayd hal caadaa hadday ay keento oy caado keliya ay la imataan hal xayda in caloosheeda ay beri tahay baa lagu qumbaari lanna asalka waxaa weeyaan islaan xaamilaa ma xayso caado kama imaato marka asagoo weli istibriih la imaanin iyo xaydkii ma la safri karaa safarkaa uu la safraayo ee u wato wax dhibaataa miya maya buu kusoo wadaa walam yara alxasanu alxasan albasri muunan arkin ba'san wax dhib ah an yuqabilaha inuu dhunkada mashumiyo oo yubaashiraha uu taataarto intay maaragtay isbrihii uu ka imaanayo oo xalkii uu ka imaanayo jimaaci baa loo diiday laakiin dhunkasho iyo taabasho iyo waa addoontiisiiya dhibaatan ma laha wa qaala ibnu cumar radi allahu canhuma isaguna wuxuu yidhi idaa wuhibat alwaliidatu haddii addoontii loo hibeeyo qof baa la siiye addoon allatii addoontaasoo tuudaw la jimaaco ayadoo kale xilligii yani gaadhay aw masabiicat tuudawdaas yani mid la jimaaci jirayna waa dhici kartaa aw masabiicat tun la soo iibsaday weeyaanoo uu soo gatay aw mase cutiqad waa la xoreeyey kadib deena in la guursadaa la rabaa irtaba falyustabra ha iska beri yeelo ha iska hubsado raximuhaa raximkeeda iyo caloosheeda bixaydatin hal xayr ku hubsado bal inay caloosha wa kaga jira iyo inay ilmo wada iyo in kale hal caadaha waa inuu ku xaqiiqsado hadday caadadaas ay la imaato waa beribay noqota raximkeedii markaa kadib waa u galmoon karaa intaa ka horeysa iska ilaaliyo walaa tustabraw lcadraau buu leeyahay laa tustabraw iska beriyeeri maayo oo xayd iyo waxba loo sugi maayo alcadraau midda bikaarada ah oo halkaa wuxuu wataa in hadday gabadhaydi bikaaro tahay cabsidii laga qabay amay caloosheyda wa ku jiraayo uur ay tahay cabsidii meesha waa ka baxday saasuu qabaa marka laakiin waa laisku khilaafsan yahay arinta waxaa dhici karta iyadoo bikaaraa inay uuradaan waa dhici karta iyadoo bikaarada ayna jabinba saa darteed in laiska hubsada iyada laftirkeeda oo xayd lagu hubsada ayaa fiican ta labaad istibruhu keliya ma aha in rixinka un la hubsanayo ee waxaa ku jirta ay leeyihiin shaaibatu min alcibaada shaaibatu tacabud yani nooc cibaadaha ku jirta tacabudaa ku jirta walidaalika waxaad arkaysaa haween aan shaki laga qabin in calooshada wax ku jiraanoo aayisadii quusataye kaa baxdayba xilligii dhalmada iyo saqiiro yaroon weli caadada ku dhicin iyo intaba cidday tirsanayaan haddii laga dhinto sooma cidday tirsanayaan iyo haddii xataa aan laga dhiman inaa la fura midda muxuu ahaa aayisada ah, ah waa ciddo tirsanaysaa marka dee arrintu inayna markaa ahayn keliya raximka in laiska hubsado ayaad garanaysaa oo nooc tacabudana ku jiro nooc tacabudana waa ku jiraa raximka hal hubsadana waa ku jirtaa marka walaa tustabrau lcadaraawdaasi bikaarada oo uu iltifaadayo in hadday bikaaro tahay dee ma uurdhama noqonaysada arrintaasaa marka culimmada ay ku khilaafsan yihiin waxaa weeyaan waa dhici kartaa kow inay uurowda yada bikaara laba arrintu uur iyo uurla-aanba maahee nooc cibaado oo ilahi nugu addoonsaday wey wa qaala cataa wuxuu yidhi laa ba'sa bimalaha an yusiiba inuu asiibo min jaariyatihi lxaamil addoontiisii xaamiladeed qof kale xaamilo u tahay oo la soo qafaashay yadoo uur uu soo qafaashay inay dhashaan la sugayaa kadib uu u galmoon doonaa laakiin waa asiibi karaa dhib male maa duuna farji waxaan farjiga ka ahayn waa ka asiibi karaa taabashadii iyo dhunkashadii waxaasaa loola jeedaa wa qaala allahu tacala aayaddan soo dariishaday ilaa calaa aswaajihim yani wladina lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim haweenkooda iyo ow maa malakat aymaanuhum addoommihii gacmahooda ay mulkisay mooyeene wixii kale farjigooda inay ka xifdiyaan baa la rabaa haweenkooda iyo addoommahooda mooyeen marka middan xaamilada ahe addoonta ana waxay soo gelaysaa oomaa malakat aymaanuhum cumuumkaasi marka soo geli amaa jimaaca iyo galmada nahyi khaasaa ku soo arooray wixii aan jimaac ahaynna baqii cala alasli asalkii ow maa malakat aymaanuhumti ayuu baaqi ku yahay wax marka ka reebay ma jirta taabashadiyo dhunkasho halkaasoo ka wataa قال xdثna cبدالغفاr بن dاوd qال xdثna يعقوب بن cبدالرحمن عن cمر بن أbي cمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال qadima النبiyu slى الله عليه وسلم khaybra nabigu khaybar buu soo galay waa sanadkii toddobaada hijrada falama fataxa الlahu عalayhi الxusna xisnigii hal xisni meeda xusuun fara badan bay marka xusuuntii baa loo jeeda hadda ashaas waa cumuum waxay fahina istiqraaq yani jamiic xusuun Eh, markii ay gacanta ku wada dhigeen oo qaar ka midaana sulxi baa lagu qabtay way heshiis bay ogolaadeen inay gacmahay taagteen waa kii dabal iyo qaarkoodna xoog baa looga qaaday marka markii ilaahay uu u furay nabiga calayh salaam dukira lahu waxaa nabiga loo sheegay oo haweenkii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo wiii haniimadii laisku keenay waxaa loo sheegay jamaalu safiya binti xuyay binu akhdab gabadhaa safiya quruxdeedaa loo sheegay oo layihi gabadhaas nabi allow adunba lagaaga samri karaa waqad qutila zawjuha ninkeeduna waa la dilay wakaanat caruusan aroos bayna ahayd gabadhu ninkeeduna waa la dilay sayid buuna aha madaxa nink aabbeena sidoo kale daxiyaa ku dhegan fastafaahaa waxaa doortay rasuululahi sal sl nafsi fakharaja biha markaasoo la baxay daxiyana waa kii laga raaligeliye laga saban xeraye toddoba madax buu qaatay ama toddoba adoon nabiga calayh salaatu wasalaam markuu qaatay waa la guuray hade gabadhuuna weli riximkeeda lama dhambaryeelino xaydkii kuma dhicin ayadoo markaa aan la ogoleen wixii ku saabsanaa jinaac ayuu nabiga ala slam la safray fakharaja biha waa la safray xataa balagnaa ilaahan ka gaaraysa barrawxaay ah, hal yusaafiru biljaariya qabla istabriadu baabaystay mogta yani ma la safri karaa haa waa la safri karaa bale waa taaban karaa waa soo maray xataa balagnaa ilaahan ka gaarno sada rawxa meesha la yidhaahdo oo madiine iyo udhexaysa khaybar xallad way xalaalowday xallada waxaa loo jeedaa yani xaylkii baa ku dhacay xaylkii bay deena ka daahir noqotay faxallat lidukhuuli in laga galmoodo ayaa xalaal noqotay fa banaa biha markaasuu nabigu aroosay calayhi salaatu wasalaam dhaxdii la soo socday buu ku aroosay intii loo diyaariya umu sulaym radi allahu canha u hagaajisay ayuu usoo gelbisay uma kadib uu sanacaa sameeyey xaysan xaysku waa cunto laisku dardaray ayaa xays la yihahdo kala duduwan federationa fii nitcin masalle saqiirin yar ayaa waxaa lagu aruuriyey xays iyo federation nadcu waxaa weeyaan masalaha maqaarka marka intii la magdiyo la nadiifiyo la hagaajiyo wuxuu iska noqonayaa shay iska nadiifa cuntada waa la iskaga ridan karaa god intay qodaan oy saa u dhex dhigaan masalihii ayaa la dhihi jiray kusoo rida waxaad haysaan marka taas weyaan waana la iskaga tukadaa waana la xidhaa marka sanaca wuxuu sameeyey xaysan xoogoo federationa fii midcin masale saqiirin yar ayuu yidhi bal waxaadaysan kusoo rorida markaasaa ku timir keena ku xoogo zubayga keena maxaa aqabi caano keena ku xoogo kisri iyo jacab kibisa keena uma qaala rasuulullah sal slam baa wuxuu yidhi aadin waxaad u cilaamisaa ood u yeebaa u idantaa man xawlaka wixii adeehanaad ka joogo saxaabada nugu dhadhow u yeer ha cunaane waa arooskii nabiga sala allah alay waslam arooskuna goormuu dhacay bacda dukuuli marka way bannaan tahay galmadii markay dhacdo oo gabadha ninkii loo guuriyo oo loo gelbiyo kadib in cunta cun iyo xoolo gawrac iyo la galo way bannaan tahay saas darteed bu cabdiraxmaan bin cawf nabiga alayh salam waa kii ku dhihi jiray awrim walow bishaat markuu aroostay kadib ayuu wuxuu le awrim walow bishaat weliba bixishaatada allah ka dhigeen zaynab bintu jaxshi nabiga alay slam iyadoo loo soo gelbiyey baa guriga iyadoo joogto ayaa weliimadii wixii la cunaya gurigada ku jirta oo la soo gelbiyey marka arrintaas wax dhibaataa ah ma laha aadi man xawlaka fakaanat waxay ahayd tilka sidaas arintaas intaa lagu soo arooriyey lagu arooriyey masaladaasi yaa waxay noqotay waliimata rasuuli llaahi sala allah aleh wasalam weliimadii nabiga alay slam iyo arooskiisa calaa safiya u aroostay uma kharajnaa ila almadiina markaasaan magaalada madiina u baxnay ayuu saxaabigu qaala wuxuu yihi fara'aytu rasuul allah nabiga calayh salaam baan arkay saxaabada waxay isku qabatay marka dhexda la sii socday ma ixdaa ummahaati lmuminiin baa mise waa ama min iimaa'ihi mise waa addoon addoomihiisa kamida ma hooyooyinka imika kamid noqon doontaa xor weeye oo waa nabigu uu guursan doonaa mise maya addoomihiisa uu surriystay kamid noqon doontaa baa laisku qabtay markaas haddana waxay dhahen hadduu nabigu xijaabo oo uu gadaashiisa hawdad uga sameeyo oo u qariyo asturo waa umahatulmuminiin xor wey haddii kalese addoon weeyaan baa layidhi wuxuu leeya anas fara'aytu waxaan arkay rasuula allahi sal l slam yuxawii laha isagoo u qollabaynayo waraahu gadaashiisa bicabaatin buste busta u qolabay gadaashiisa xoogo qolad ah yuu mara iyo dallaalib iyo buste inta ugu xihay ayuu gadaashiisa ratiga hasha u saaraa ayuu gadaal xoogo hawdad ahaana oo dadka laga qariyo ayuu u sameeyey oo la ogaada marka inuu maato muminiinta uma yajlisu waa fadhiisanaya nabiga calayh salaam hashi waa la raray gadaal baa guro loogu sameeyey guradaasi loo sameeyey buu nabiga calayh salaam rabaa inay fuushay gasho waa qof dumar ah lugta korooma qaadi karta waxaa laga yaaba in maaratay marihii iyo dawixiina waa iska yaran yihiin halkaas waxaa dhici karta inay de qof hadda lasoo qarto lasoo islaamiye wey marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu sameeyey saye uma yajlisu waa fadhiistay cinda baciirihi hashii oo fadhida ayuu nabigu saa u ag fadhiistay fa yadacu rugbatayn labada low buu saa nabigu udhigay calayhi salaatu wasalaam marka janaajar baa oga dhigi rabaa meesha ay dhulka intay lugta kor oga qaada ay ratiga lugta saari laheed ged la ged laheed nabiga alayh salaam masaafadii wuu usoo gaabinaya igu istaag aniga buu leeyahay darajar ahaan kadib deena masaafada ku dhow halka ka gal fayadacu rukbatahu lowgiisa nabiga yuu dejiyey fatadacu waxay dejisay safiyatu rijlaha lubteedii calaa rukbatihi nabiga lowgiisa calayh salaam bay ku istaagtay xataa tarkab ilaahay ka fuushay marka umulmuminiin bay noqotay radi allahu canha wa ardaaha tawaaduca nabiga calayh salaam iyo xusna mucaasharatihi ayaana laga qaadanaya oo loo deliishanayaa calayh salaam khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlii buu nabigu calayh salaatu wasalaam baabu baycu lmaytati walasnaam baktiga iyo asnaamta in la isticmaalo waa la xarimay in la gadana ma banaana asnaam iyo sanam inaad gadgadato ma banaana mayte iyo bakti adigaada cunay inaad dad kale ka gadatana ma banaana xadaثana qutayba bnu saciid qaala xadaثana layth bnu sacd can yaزيid bn abi xabiibin can caطا bn abi rabaxin can jaabir bn cabd الlahi radi الlahu canهuma anahu samica rasuula الlahi sal ly slam yaquul wahuwa makata caama fatx sanadkii maka la furtay ayuu nabiga walaah uu maqlay jaabir in allaha ilahay wa rasuulahu rasuulkiisa xarama waxuu xarimay bayca alkhamri khamrada beeceeda iyo walmaytati baktiga iyo walkhinziiri doofaarka iyo walasnaami asnaamta afar shay baa la sheegay xarama bayca alkhamri walmayta walkhinziir walasnaam saddexda hore waxaa loo xarimay linijaasatiha cinda aljamhuur bikhilaafi maalik oo qaba khanziirka iyo doofaarka inu nijaas hayn sidiisuu nin rijsi kale u yahay lakin nijaas maabu qabaa saddexdaas nijaaso ahaan baa loo xarimay wixii nijaaso ahna in la iibsado ma banaana shay nijaasa lama gadan karo walaasnaam asnaamtuna ayadana waxaa loo xarimay liadami jawaazi intiaaciha liadami ibaaxati intifaaciha in la intifaacsado sanam ood qaadato ood meel dhigato ma banaan ilahay hayrkiiba wax la caabudo wey marka lama intifaacsan karo waxaan la intifaacsan karinna lama iibsan karo isagana sidaa weeyaan marka waxaa kaloo culimmadu ay ka hadlaan oy sheegaan in eh, asnaamta waxyaala loo xarimay lifasaadihi bidiin diintuu fasaahadinaya diinta qofka ayuu fasahaadin waxaa soo galaya waxyaalaha la yihahda sulbaanka macatabka Ah, macatarka eh, saliibka ah ee eh, gaaladu maarata ay ramziga iyo calaamada u ah nasaarada iyo muxuha ah kristaanka ayaduna sidoo kale wey lama gadan karo wax maarata waxaas laho ama gawaarida ku dhegan ama dharka ku samaysan ama calaamo maaratay eh, maryaha ama salliyaha waxaaso dhan iska dhowro weeyaan faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul rasuul allow ara'ayta waxaad noo sheegtaa shuxuuma almaytati maytada aad tiri waa xaaraan lama gadi karo baruurteeda bal ka waran fa inahu yutlaa bihaa waxaa lagu subkaa asufuru doonaha doonta dildilacsan baa intiisaa loo mariyo yaa biyaha lagaga celiyaa jeerjeerarkiiyo dildilaaca marka wayudahanu bihaa waxaa lagu jilciyaa oo lagu subkaa aljuluuda maqaaraha xarkaha yeelka iyo yeesha iyo maqaarka engega qallafe iyo waxaasaa subag looga dhigaa baktigaa intaan buruurta ka goosanno cuni meena ka warran kuwa haddaan gadan wayatasbixu biha annaas dadkuna faynuus bay ka dhigtaanoo shubax bay ka samaystaan baruurta iyo xaydhaas ka warran faqaala nabigu wuxuu yidhi laa ma bannaana huwa beecaasi xaraamn xaraam wey lamiirkan huwada beeca waa loo celiyey ee sida kale isticmaal haddii aadan beec ahaan una kugu soo gelin waa isticmaali kartaa ayaa marka ka dhalan qaarna waxay yidhahdeen huwa isticmaalkao idilba inaad shay bakti iyo meytaa daruurteeda iyo xaydeedii aad doonaha iyo xarkaha iyo waxna marsatood finuusa ka dhigato xaraamun xaraam wey kana ka caamsan labada waa la yidhi uma qaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi cinda dalik markuu sidaa yidhi kadib wuxuu nabigu calayh salaam u soo qaatay ficil xun oo yuhuudda ay sameeyeen oo xeelad ah wax laga xarimo bay xeelaysteen idinkuna mati oo kale ad rabtaan qaatala allahu yahuuda yahuud allah la xarimo nabigu yiri in allaha alla lamaa xarima markuu xarimay shuxuumahaa shuxuum almayta shuxuumahaa shuxuum alxayawaan xoolaha xataa kuwa nool gawacdeen ay qasheen shuxuumaha markuu ka xarimay jamaluhu way dhalaaliyeen baruurtii uma baacuu markaasay iibiyeen faakaduu amanahu lacagtiibay deena cuneen wax ku gateen marka idinkuna waxaad rabtaan miyaa inaad wixii ilahay naga xarimay maytada ee baktiga inaad baruurteeda iibsataan miyaad rabtaan ma banaana sadudaraa'ic baad ihahdaa wax allaale wixii wasiilaha oo xaaraamku gaarsiini xaaraam weeyaan waa ina iska ilaaliso wa qaala abu caasim wuxuu yidhi abu caasim annabiil xadaanaa cabdulxamiid qaal xadaanaa yaziid kataba ilaya cataa baa ii qoray qaala wuxuu yihi samictu jaabiran radi allahu canhu can nabiy sala la alay slam mutaabaca wey baabun famanu lkelbi wuxuu ku saabsan yahay eyga lacagtiisa eyga si ahaanba in la yeesho oo guryaha uy joogaan ma banaana ilaa wax laga soo reebay eyga maaragtay beeraha iyo muxuuha kan lagu ugaadha iyo kuwaas mooyeene in la kala gatana ma banaana qaarkood culimmada waxay leeyihiin midka la ogolaaday in lala tacaamulo oo laisku ogolaaday laisku ruqseeyey iibsigiisa waa bannaan yahay oo xadiid bay deliishanayaan nahaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam can hamani اlkelbi ila kelba saydin xadiikaasoo qaarkood ay leeyihin rijaalahu iqaat xaafid bn xajarna uu leeyahay cilaa lagu sheegay oo la daciifiyey calaa kulli xaal hataa midka la ogolaaday waa inaan la kala gadanin si kale aduu kugu soo galo ama lagu siiyo oo aad markaa ku ugaaranayso ama beeraha uu ku ilaalini laakiin inaad isticmaasho oo iibsato ma banaana nacam linajaasatihi shaaficiyada waa qabaan waa nijaas hmm. qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf <clears throat> التنيسي أخبرنا مالك بن أنس عن بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنساري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم نahاa wuxuu reebay can ثمن الكلب waxbaa ka tegey نahاa can ثمن الكلب eyga lacagtiisuu nabigu nahiyey nahyigana waa تaxriim marka lama kala garan karo ey وmahri الbagyi bagyada waa midda xumaanta samayso ee jirkeeda maaratay ka ganacsata ee wax ku qaadata waxay ku soo heshay arrintaasna isaguna xaaraam weeyaan meher baa lagu magacaabay yani waa iska tajaawuz lanahu fii muqaabalati اlbidci weeye meherkan xalaasha ah ee ilaahay subxaanaه watacala labada qof isku xalaaleeyey ee shuruuddiisa la oofsaday waxaa gabadha loo siiyaa meherkaas limuqaabalati اlbidci maadaama ilaahay uu ku xalaaleeyey oo bidcigeeda ay xalaashatay oo laguu xalaaleeyey inaad meher siiso tanna xumaan bay farjigeeda ay ku samaysay way wax ku qaadanaysaa saasaa marka meher lagu magacaabay wailaa meher wanaagsan maa waa xaaraan wey marka waa la xarimay meherulbaqyi wax alla waxay soo qaarataa gabadhu ay xumaan ku soo qaarato idilba waa la xarimay riwaayo kale khabiif waa kii dhihi jir nabigu waxulwaani ilkaahini midka kaahinka la yidhaahdo ee waxyaalaha qeybkaa sheeg sheegta ee waxyaalahaas wax maqan baan ogahay iyo waxa jiran baan ogahay meesha laga soo gaaray iyo waxyaalaha qeybkaa qofka sheegtaa kaahin la yidhaahdaa kitaab gaab waxaad tirahdaba marka ama kitaabaa kuwa buugta wax fiiriye iyo kuwa ah, wax daya iyo kuwa fooxa isticmaalo wax sheegay iyo kuwa cirka daya iyo kuwa jimiga la shaqaysta iyo waxaas dhan waa isku hal qaws wey xulwaan ulkaahin waxaas uu cunaayo xulwaan baa laga cabiray min alxulwi maxaa yeelay waxyaalaha kale ee dadku ay soo helaan ee shaqa ay qabtaan ku soo helaan dhididkoodii wey shaqaa ka gashay hawl kan isagaa howl la-aan isagoo iska dangiga iska jiifa cunto iyo cabitaan agga agga laga dhigay hadaluu ku hadlayba haddana xoolo lagu siini marka waa wax iska macaan oo haba yaraatee takliife iyo culays midna oon ka soo gaarin dadka xuduuda lagu magacaabay marka waxaa soo galaya rishwada ayayadana soo galaysa iyo laaluushka iyo hongala xulwaan kahin bay soo galayaan xadaana xajaaj bin w isaaso xaaraan oo dhibla-aan qof ku soo gaaray xadaana xajaaj bin minhaal qaala xadaana shucba ibn xajaaj qaala akhbaranii cawn bin abi juxayfa qaala wuxuu raaytu abi aabbahay waan arkay buyiri ishtaraa xajaaman addoo wuxuu soo gatay xajaam ah oo toobinla ah qalabkii toobinkana waa wataa hadda kahor baan soo maray riwaayadan intii ka maqnayd laatan iyadoo in ka maqantaa somaana soo marin fa amara wuxuu amray bimaxaajimihi addoonka qalabkiisii toobinka in la jajabiyuu amray fakusirad waa la jajabiyey fasa'altu can dalika riwaayada soo maray raytu abi ishtaraa xajaaman fasa'altu can dalika saasay ahayd marka fa amara bimaxaajimihi fakusiraddana ka maqnayd warkaasaa la marka maxaa u jabisay baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal slam nahaa wuxuu rabay can amani dami dhiig in lacag lagu qaato qof intitoobin lagu sameeyo oo dhiiggiisa la daadiyo lacag lagu qaato amaxaa weeya thaman xajaamka khafiif laakiin waa soo ogaanay xadiidkii nabiga calayh salaatu wasalaam ixtajama nabiy sal slam wacda xajama ud ajrahu xajamahu abu tayra ayaa nabiga cala salaam toobay wacda saacan inay bannaan tahay guud ahaan laakiin waa camal radiyaho laga fiican yahay oo khabiifa wey oo aan wanaagsanayn wamankerbi eyga lacabtiis wa kasbilmati adoonta waay soo kasbato waay soo kasbato waxaa laga wadaa yani wixii ay xumaan kusoo ku keento xumaan jirkeeda ayaa loola jeedaa kasbilama lakiin haddii xalaal iyo khidmo iyo shaqo xalaala dhibaata male walacana alwaashima ayuu nabigu lacanaday calayh salaam midda turqaysa iyo midda mustawshimada ahe alati tadlubu alwashma midda dalbaysa wlmustawshima midda dalbaysa in loo turturqo waashimadu waxaa weeyaan waxay samayn jireen rinji waxbaa inta qofka saa irbada iyo wax lagu turturo ayaa rinji wax lagu shushubaa kaasaa la yirahda haddana waa la isticmaala gaalada aad bay isticmaashaa bala gaalada maahe muslimiinta qaar kamida ah isticmaala duwal eh, almaqrab alcarabi almaqrab alcarabi marooke iyo meelahaas iyo kuwa jooga waad arkaysaa marka bishimaha iyo waxbay marsanayaan oo ay ku shubayaan dhabanaday wax marsan gacmaha wax lagu marsan qaarkood ay ku sawiranayaan waxaaso dhan washbi buu soo geli ciridkaa wax lagu shushubi aakil riba qofka ribada cunaaya nabiga alay slam waa lacanaday iyo wmuukila ka cunsiinaya siinaay walacana musawira ka wax sawiraya isana waa lacanaday nabi sala اlah alيه ali wasalam bismi اllahi الraxmaan الraxiim kitaabu slm slmkii buu ku saabsan yahay slm iyo slf labada waa la dhahaa alimaam almaawardi wuxuu leeyahay haddii slf la yihaahdana waa luqatu ahli ciraaq ree ciraaq baa slf u yaqaana haddii slm la yihahdana waa luqatu ahli اxijaaz ree xijaaz baa u yaqaana marka slm waxaa loogu magacaabay litasliimi ra'si اlmaali mxuu ahaa tasliimi almaali fi majlis xoolihii baa majliska lagu kala qaadanaya lagu salimaya salafna tasliimuhu fi ra's اlmaali fi majlis asna saas in la hormariyo iyo in laisku dhiibo unbaa loola jeeda waana isku dhow yihiin walidalika waxay dhahaan aلsalmu huwa الsalafu waznan wamacnan waznan wamacnan marka salm iyo salaf waana isku wazn waana isku macno macnaheeda sharcan waxaa loola jeedaa salamku waa beyc mawsuufun fi dimna baycu mawsuufu fi dimna buyuucda marka laga hadlayo sideeduba labaa loo kala qaybiyaa baycu lacyaan iyo baycu dimam ayaa loo kala qaybiyaa xoolo macayntooda ay muuqato oo ku hor yaallo oo la kala gadanayo iyo xoolo lacagtiina la hayo cayntiina aan la haynin cayntii haddaanan la haynin waxaa lagu kala gadan karaa calaa dimati alinsaan qofka dushiisa in asaga korkiisa laga saaro xoolahaadii in la yidhahdo ma banaana xoolo aan lahaynin oolahii masalooda ma joogtaa may ma joogto naga hor kaama hor haddayna kaa hor muuqanin beecul inaad ku gadda ma banaano oo tiraahdo loodaada xorada joogtay ee meeshaa daaqaysay ayaan kaa gadanaya inaad tiraahdo ayadoon la arkaynin oo muuqanin haddana sidii xoola muuqda in loo kala gata ma banaano taagaba jahaala iyo harar ayaa soo gelaya laakiin markaasoo kale maxaa la samayni waxaa loo bedelayaa calaa dimat alinsaan xoolahalaana shaqo kamaliy hadday halaagsamaan hadday biyo baabi'iyaan haddii tuug u xado haddii la dhaco aniga shaqa kamaliy lacagtana ho waxaan kaa rabaa xoolo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaas xoolii marka xaggee gaarin xorada qofka miya shaqa kumale xooladiis waxay saaran yihiin qofka dushiisa iyo qoortiisa saaran yihin hadda kuma dhihi karo xoolihiio waxaan tegey balaayada ku dhacday xoolihio la dhacay baan tegey kuma dhihi karo adiga korkaadaa laga rabo xilligii markii la gaaro inaad keento taasaa marka waxaa la dhahaa baycu asalam baa la yihahdaa ama baycu lcayaan waa wax caynahoo muuqdo oo lakala gadanayo weeyaan ayb walidaalika ayaan waxaan banaanayn baycu salamka in la yihaahdo beertaadii ama xoolahaadii loodaadii ama muxuu ahaa e, dukaankaadii wax maqan in la kala gato ma banaana ma banaana e, qofka dimadiisii adig tilmaam baad sheegi waxaa le waa sasasaas tiradiisuna ay sidaa tahay tilmaamihiisuna ay sidaa yihiin muddadaa fulaan ee mucayankaa igu keen hadduu ku keeno tilmaamihiina ay la helo laiska helo bayca asagaa marka sidii lagu heshiiye baa lagu kala qaadanaya lacagtina waa sii hormarsatay alaabaduna waa lagu siyaadayguna haddii istilmaantii ku imaan weydana khiyaar baad leedahay inaad ka noqoto tiraahdo tilmaantaa rabama ahe xoolaygii isoo celi waad dhihi kartaa baycu salam baa la yihahdaa baabu salami fii kayli macluum hadduu yahay waaa laagta lacagta waa la hormarin lacagta majlisulcaqdi baa lagu sii shubi waxaa maqan maxay tahay silcadiiyo badeecadii iyo alaabtii baa maqan waxaa la yidhaha mumanka aman iyo muman bay uqaybsamaan labada shay wax lagu kala gato marka macquuda calayhiga ay caaqidaanka kala wax ku kala gadanayaan ama waxaa weeyaan ama waa lacag oo nin uu haysta baayic mxuha mushtari la yihaahdo ama waxaa weeyaan muman iyo silcoo waxaa gacanta ku haya mushtariga haya baayic iyo mushtariga baa kala haysta arrintaa marka hadday tahay wax la miiso waa inaad tirahda lacagtan ho intaas oo koobo ayaana kaa rabaa hadday tahay wax la miisaamana lacagtan hoo waxaan kaa rabaa intaas oo miisaan intaas oo wasni intaas oo kiilo ayaan kaa rabaa ayaad leedahay hadday tahay wax madruuc oo la matiriyo oo la matiriyana intaasoo mitir baad dhihi kartaa waa inaad mitirkii isagana sheegto hadduu cadad iyo tiro loo baahdo tirada waa inaad sheegto haddana waxaa shardiga waa kow shardiga labaad ajashun waa inay macluum tahay ilaa ajarin macluum walidaalika ibnu cabaas wuxuu usoo dariishaday masalatu salam qwluhu tacala fi aayat اlmudaayana ida tadaayanu ila yawmi qiyamati yadainu daynun ila ajali musaman faktubuuh ila ajali musaman waa baycu salam buu ku fasiray qal xadaanii camr ibnu zuraara qaal akhbarana ismaaciil bnu curaya qaal akhbarana ibn abi najiixin can cabdillahi bni kafiir can abi minhaal abi minhaalkan cabdiraxmaan bnu mudcim wey ee ma aha sayaar bnu salaama ma aha kii xalan soo maran waa cabdiraxmaan bnu mudcim asaguna ee bara bnu caazib iyo zayd bn arqam iyo ka warinayey cabdiraxmaan bnu mudcim weeyaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qadima rasuul lahi sal la alay slam almadiina nabiga magaalada madiina soo garay markuu maka kasoo haajiray wاnaasu dadkii reer ansaareen ahaana yuslifuuna ay hormarinayaan fi amar imaartii lacag baa la shubayaa maxaa loo shubi fi amari laag mxu aha imaar iyo midho alcaama wlcaamayn ah, sanad waxa soo bixi doono walcaamayn laba sano beerta wixii ka soo goyi doono ayaa wax lagu kala horumarsanaya lacagta si beerta waa kasoo bixi doona sanad laba sana wa soo bixi doona alaa iskale lacagtana waa lasii qadimtay haddii hadhow beerta lal wuxuu leeyahay lacagtan beerta waa la qabaa nin baa loo sii shubay kamberi baa loo sii shubay waxaasay ku kala maaratay ku kala horumarsan jireen aw qaala caamayn aw alaaa saddex sana lasii kala shubanaya lacagti shaka beer mucayana waana beer mucayana beertada wixii ka soo baxaysa wey beerta waxa kasoo bixi doona yaa yaqaana ma bi'i doontaa ma badan doontaa yaa garanaya marka haka ismaaciil baa hakiyey caamayni iyo alaaadas ayuu hakiyey faqaala nabiga wuxuu yidhi man sallafa ninkii hormariya amanta waa la hormarin waa lacagta fii majlis اcaqdi meeshii la fadhiyo baa horta lacagta u shubi aw wixii la rabay fii tamrin timir ayaa wax lagu sii hormariya lacagteedi baa la shubay falyuslif lacagta ha hormariyo fii kaynin timir miisan macluumin miiskayana la yaqaano wa wasnin timir miisaanan macluumin inta kiiray tahayna la garanayo laagta ha lagu sii shubaha lagu hormariyo ilaa ajalin macluum baa raacsan muddo macluum oo la garanayo beertaadina ma dhihi kartidoo waxay noqonaysaa beeculmucaayana beeculacayaan bay noqon beeculacayaan aan la arkayn bay haddana noqotay qarab iyo jahaala gashay ninka dushiisa iyo dimadiisa saar beertiisa hadday baadiya haddayna biinba asaga waa laga rabaa xilliga markii la gaaro wuxuu qaatay baa laga rabaa lacagta u qaatay raashinkeeda baa laga rabaa xadaana muxamed ahbarana ismaaciil can ibna binajixin bihada fii kayni macluumi wasn macluum ayuu yidhi baabu salami fii wasni macluum in la hormariyo lacagihii fii wasni miisaan macluumin la yaqaanana wax lagu sii hormariyo oo qofka laga rabo inuu keeno dimadiisa iyo qoortiisana saaran xadaثna sawqa ibn mfadl akhbarana ibn cuyayna sufyaan akhbarana ibn abi najiixin can cabdillahi bn kaثiir can abi minhaal mxamed abdiraxman mudcim can ibn cabaas radi allahu canهuma qaal qadima nabiyu salى اllah alيه waslm almadiina magaalada madiinuu nabiga soo galay salى اllahu alيh ali wasalam hum reer madiinana yusrifuuna ay hormarsanayaan bitamri timir keenideed asanatayna laba sana iyo alaaa inay keenaan wax soo baxa beerta ayaa lacag lagu sii hormarinaya faqaala nabiga wuxuu yihi man aslafa fii shay ninkii shay hormariya lacaga fii shayin shay loo keeni doono wax kusii hormariyey fa fii kaynin horta ha noqdo waxaa asagaa wax miisan macluuma la yaqaano miiskiisana wa wasni waa inuu yahay wax miisaamanoo macluuma la yaqaano miisaankiisii shardiga koowaad wey shardiga labaad ilaa ajalin ajalla waa inay leedahay madal macluuma la yaqaano muddo la yaqaano markii beerta go'da iyo hebel markuu safarta ka imaaday iyo muddo aan maarata la ogeyn goorta waxay noqon doonto lama yaqaano bilhebel iyo taarikh hebel baa la rabaa xadaana cali bn cabd illahi almadini qaala sufyaan ibnu cuyayna qaal xadaanii ibn abi najiixin waqaala falhusni fii kaylin macluuma ka hormariya ilaa ajalin macluum muddo macluuman isla cadaystaano xadaana qutayba qaal xadaana sufyaan can ibn abi najiixin can cabdillahi bni kaiirin can abi minhaal qaala samictu ibna cabaas radi allahu canhuma maaqo yaquulu leh qadima nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa soo galay wa qaala wuxuu yidhi markuu madiino yimid haddii loo sheegay in dadku ay wax ku kala hormarsadaan beerahan waxaa ka soo goyi doona sanad iyo laba sanaa lacagtooda hadda lasii kala qaadanaya markii nabiga la yidhi calayhi salaam bayculacyaam beer mucayanahoo muuqato oo macnaa dhulkeedii la arko ay waaa kasoo biin ba lagadanaya waaan kasoo bixin faqaala wuxuu yidhi fii kaylin macluum horta ha noqdo kiilo macluum wawasni macluum miisaan macluum wasni macluum miisaan macluum ilaa ajalin macluum ha noqdo muddo macluuma ha noqoto qaala xadaana ee waxaa la fiirinaya marka ma aha beerte waa miisaanka iyo kiilada iyo muddada unbaan la rabaa qofkaana laga rabaa inuu keeno xilligii markii la gaaro ama beertiisa ka soo baxdo haka keeno ama meel kale ka keeno xadaana abulwaliid dayaalisi hishaam qaala xadaana shucbat ibni xajaajin can ibn abi mujaaridin qaala wuxuu yihi ibn abi mujaarid uu ina sheegi doona maxamed iyo cabdullahi baa lisku haya xadaana yaxya xadaana wakii can shuba can maxamed bin abi mujaaridin qaala xadaana xafs bn cumar qala xadaana shucba ibn xajaajin qaal akhbarani maxamed ow cabdillahi ibn abi mujaaridin qaala wuxuu yihi ikhtalafa cabdullahi bn shadaad waxaa murmay oo dooday oo masle isku qabsaday cabdullahi bn shadaad ibn lhaadiyo waa abu burda abuburdata bin abi muusa labadaba waa saxaabiyaani sakiiraani laba saxaaba yaryar wey abuburdata bin abi muusa alashcari waxay isku hayaan fi salafi salafay isku hayaan oo salafkaasi waxay isku hayaan xadiidka baabka kale ee soo socda ayaa inoo caddayn doona waxay isku hayaan markii qofka laleeyahay raashinka ii keen waa inuu raashinkaa haysto oo beertaa leeyahay oo nin beer gellaya ah u goodo waa inuu ninkaad gellida aad lacagteeda usii hormarinayso iyo maahe shardi ma aha yaan isku qabtay fabacauunii way direen waa ibn abi wfa radi allahu canhu cabdulahi bin abi wfa saxaabigaasaa loo diray oo inlana kala bixiyo fasa'altuhu waan su'aalay buu yidhi faqaala ibn abi wfa wuxuu yidhi inaa kunaa nuslifu annaga xilligii nabiga calayh salaam waan hormarin jiray lacagaha calaa cahdi rasuulila xilligii nabigu abubakr wa cumar fi lxindati in lanoo keeno bur iyo washaciiri qabandi iyo wazabiibi zabiib in lanoo keeno wa timri timri in lanoo keeno ayaan lacagteedii sii shubi jiray wasa'altu ibn abi amza waxaan weydiiyey faqaala midla dalik iyo cabdulaahi bn ninka laado ibn abdiraman bin abi abza iyo cabdullahi bin abi awfa labada waxay isku raaceen salafka xilliga nabiga inuu jiray calayh salaam intii lacagta lasii hormarsado qamindi iyo raashinkaas siciirta iyo timirtana maarata noo keena la dhihi jiray laakiin weli ma cadda masaladan hadda khilaafka iyo muranka labadaasi nin ay isku qabteen weli shaahidkeedii ma caddee baabu salami ilaa man laysa cindahu aslun halkaa lagu caddeeyey baabu salami in lasii hor lasii dhiibo salamku waa tasliimulmaali fii majlis alcaqdi baa niri salafkuna waa tasliifuhu wa taqdiimuhu wey waa isku macno marka marka baabusalami in lacagtii lakala sallimo oo ninkii lacagta haya uu lacagti dhiibo oo ninkan u dhiibo ilaa man qof uu dhiibi laysa aana u sugnaaninuu hayninba cidda agtiisa aslun waxa laga rabo asalkiisa mabahayaba ninaan beeraley ahaynba waxaad leedahay meela ka keentaba waxaan kaa rabaa toban jawaanoo beriisa inaad ii keento xilligaa xilligaa markii la gaaro qandaraas kuu sii qaado ayaad lacagtan lacagti baa loo shubayaa aniga waxaa iga taqaanaa bariiska noocaas iyo noocaasa intaasoo kiila ka kooban midabkii iyo noocaas leh yaad muddada markii la gaara iga taqaanaa beeraley miyaa tahay iyo ma tihi iyo su-aashaa laiskugu imaan maayo leanna masalada ma aha beeculcayaama ma aha wax mucayana iyo beer isaga uu leeyahay lagumaba kala gadan karo itaabsi iyo itus un baa lagu kala gadan karaa beeculcayaan laakiin middan waxaa la dhahaa baycu salam oo baycun mawsuufun calaa dimma qofka dimadiisa unbaa la saaran tahay waa dayn isaga lagu leeyahay meeshuu ka keenaa isagu taala marka shardi ma aha qofka aad lacagta siinaysay leedahay badeecada iken badeecada inuu haysto inuu hayo ama uu muxuu ahaa factorigiisi iyo mxuu aha masnaciisi iyo warshadihiisi inuu asaga hayo ama beerteeda inuu asaga u hayo shardi maaha shardi maaha waxaa un la rabaa un muddada in markii la gaaro inuu iska keeno xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna cabdالوهاab cabdالواxid بن زiyاdi qال xadaثna شhaybان سlayman qaal xadana mxamed bin abi mujaalidin qaala bacanii cabdlahi bn shadaad baa i diray iyo abu burda abu burdata bin abi muusa ilaa cabdilaahi bin abi awfa bay ii direen radi allahu canhuma faqaala waxay daheen salhu noo soo weydiiye cabdlaahi cabdulahi bin abi awfa waxaa noo soo weydiisaa hal kaana asxaabu nabiy waata su-aasha saxaabada nabiga calayh salaam ma ahaayeen fii cahdi nabiyi xilligii nabiga calayh salaam yuslifuuna kuwa hormariya lacagaha fi lxindati in bur loo keeno ma hormarin jireen lacagta qaal cabdulahi wuxuu ku jawaabay kunaa haa oo nusrifu waan hormarin jirray lacagta naqiita ahli shaam nimankaa ree shaamee nabadka la yidhaahdo qotida ah nabadku waa niman aslul carab ahaa asalkooda carab bay ahaayeen laakiin waxay iska noqdeen ruum bay iska noqdeen luqadoodana way baabaaday carabtaheed markaasay diinta kuwadaasan ay ku darmadeen beeraley bay ahayeeno biyaha ay jeexayaan iyo nabadku waxaa weyaan istikhaaju lmaai min alardi iyo saqyiga iyo zarciga iyo abuurkaasa nabad la yihahda niman qoti oo beeraley ahaayeen nimankaasa lacagta hoos u shubaya beertiina waxaa ka soo bixi doona fi lxindati xindada iyo washaciiri mxuha moordida iyo qabadida iyo wazayti zaytu mxuha saliidda iyo fii kaylin macluumin noo keena ayaan leeyahay miis macluuma ilaa ajalin macluum muddo macluumaana noogu keena saasaan dhihi jiri qultu waxaan idhi buu yidhi cabdullahi baa la weydinaya ibnu abawfa ilaa man ma qof baad lacagta usii hormarin jirteen kaana asluu cindah waxa aad ka dalbaysaanee qamandi iyo gelle iyo shaciir iyo saliida asalkiisi ninka agtiisa uu yahaa beer noocaasa leh miyaa lacagta usii shubi jirteen qaala wuxuu yidhi maa kunaa nasalhum can dalik waxa annaga maana weydiin jirin laanna baycu baycucayaama ma aha muxuu yahay haddii baycucayaamayn muxuu yahay ma fahamteen maslada mise mana fahmin ya maslada ma fahamteen ya meesha faariqa udhaxeeya beyc lcayaar iyo beyc dima ma kala fahamteen ya khalaas hadday ma fahminteen waan ku celcelin lahaa ayb laakiin hadda waa ka waa arataa maslada xadiidka waa inoo caddeeya iska fiiri hadda ma kuna nasalahum can dalik leanna waxaa weeya su-aasha waxaa ka ratibmi laheed in la yihahdo war adi beer maleeda haa beertaana waxaa ka soo gii baan lacagteeda kuusii shubay batala beecaas waa baabil fasid wey maxaa yeelay shay mucayana oo haddana la arkaynin baad gadatay baycu lmajaahili wاlgarari bay noqotay wanaha rasul sal sl an اarab nabiguna qararki waa nahiyey maxaad marka gadanaysaa waxaad gadanaysaa qofka dushiisa aad waxaad saaraysaa waxa inuu keeno cirib inuu ka keenaba adiga meesha dankeeda adaa yaqaan ah, marka mayna su-aali jirin beer ma leedahay malihidba su-aashaa laisma weydiin jira haddii beer ma leedahay la weydiiyo su-aal caada waa loo weydiin karaa lakiin haddaad raaciso beertaadii wax ka soo go-ayo waxay noqonaysaa beerta ayada ah, maxa ka soo go'i doona ma bi'i doontaa lama yaqaan marka shay aan la ogeyn caaqibadiisa aan la gar majhuululcaaqiba ayaa qarar la yidhahda arrintaa maana su-aali jirin qushir nooma ahaane maa kunaa nasalhum can dalika su-aalushaa maana weydiin jir uma bacaanii buu leh ninkaa la yidhaahdo ibn abi mujaalid haddana waa la diray marka hore cabdullahi ibn abi wafa waa loo diro soo maaha haddana waxay ii direen ilaa cabdiraxmaan ibn abza ayay ii direen bacaani labadii ay saysatay cabdiramaan bin abi fasaltu waan soo suaalay faqaala asagana wuxuu yidhi kaana asxaabu nabiy sal slam waxay ahaayeen yuslifuun lacagtay hormarin jireen calaa cahdi nabi xilliga nabiga calayh salaam salf haddaan maqasho lacagtii iyo tasliim waa lacagta wax la hormarin walam nas'alhum maanan weydiin jirin dadkaan lacagta u hormarinayno in alaabta ka rabno anahum xarfun beer ma leeyihiin am laa mise malaha su-aasha maana weydiin jirin maxaa yeele annaga beertooda umama jeednaba beertooda haddii laga helo ahlan wa sahlan haddii laga heli waayana waa inuu beero kala aado raashinkaasa waqtigii markii la gaaro waa inuu keenaa xadaana isxaaq bin ibraahim isxaaq lama garanayo isxaaqaasi mansuurna waa noqon karaa xadaana khaalid bin cabdillaahi daxaan can shaybaaniyi sulaymaan can moxamed bin abi mujaaridin bihada waqaal fanuslifuhum waxaan u hormarin jiray lacagta fi xindati inay keenaan ayaan ku hormarin jiray wshaciir iyo qabandi waqaala cabdullah bin waliid wuxuu yihi can sufyaan xadaana shaybani waqaala wazayti iyo saliid inay noo keenaan yaa lacagta loo sii siinay xadaana qutayba xadaana jariir can shaybani qaal waqaala fi xindati wshaciiri wazayti riwaayooyinkaasna waa isku egyihin xadaanaa aadam bn abi iyaasin qaala xadaanaa shucbat bn xajaaj alwaasidiy qaala akhbaranaa camr bnu diinaar qaala samictu abalbuktiriy ayaa maqlay aaa'iy qaala isagoo yihi sa'altu bna cabaas radi allahu canhuma waxaan su-aalay can salami fi nakli salam lacagtii in la hormariyo oo fi nakli geeda timir ahoo mucayan ah soo maartid fi nakli timirtii mucayankeeda la arkaya ninkan u lahaay beerta timirteed in lacag lagu sii hormariyo kasoo gudi doona aniga nin kale iga siinin anaa kaa gadanaye arintaasaa la su-aalay ibnu cabaas faqaala wuxuu yidhi ma banaana nahaa anabiyu sal slam wuxuu reebay can bayci nakli inaad nakiishi iyo geetimireedii aad gado xataa yukala minhu ilaa la cuno wa xataa yuuzana ilaa la miisaamo waa wax majhuulan la ogoyn wey ilaa horta madaheeda uu soo baxo oo bislaalkeedu uu gaaro oo miisaaniya la saaro oo wax maxruus oo gacanta soo galay u noqdo lamaba kala gadan karaba faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi waayu shay yuuzan maxaa laga wadaa xata yuuzan maxaa laga wadaa qaala rajulu ilaa jaanibi nin agtiisa fadhiya eh, ibn cabaas yaa wuxuu yihi xataa yuxraza loo wadaa xataa yuxraz muxfala wa yuusaan ilaa laga xifdiyo wixii oo gacanta lagaga dhigo markaa un baa la kala gadan karaa laakiin beer midaheedii uu weli bislaanin lamaba iibsan karo lacagna laguma sii horumarin karo wa qaala mucaad wuxuu yihi xadaanaa shucba an camr qaala abubakhtariy samictu bna cabaas radi alah anhuma naha nabg sal sl mila ayuu sheegay baabu salami fi nakli wuxuu ku saabsan yahay salamkii iyo lacagihii lasii hormarinaayey fi nakli geeda timiraha mucayana waxa ka soo go-i doonana lagu hormariyey inayna arrintaasi sax ahayn oona banaanayn lannahu baycu lacayaan oo haddana majhuulah oo maqan weeyaan xadaana abulwaliid qaal xadaana shacb bnu xajaaj can camr can abi bukhtiriyi qaal sa'altu waxaan weydiiyey ibna cumara radi allahu canhuma can isalami fi nahli salam iyo lacag lasla dhiibo fi nahli fii icdaa'i himaari nahli geero timira oo mucayanan mulaheedii in la keeno in lacag lagu sii hormariyo ka waran faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas ibn cumar ibn cabaas xadiikiisa wakaan soo marray ibna cabaas iyo ibna cumar waa isku mid ba isku siba raaceen nuhiya waxaa la reebay can bayci nahli geero timira in la iibiyo xataa yasluxa ilaa midhaheedu ay ka bislaadaan oo ay ka soo badaan oo aafaadka ka nabadgalaan see lacag loogu sii bixin karaa wa bayci lwariqi fidada in la gadana waa la nahiyey nasaa'an mid maqan bimaajizin mid xaadar lagu kala gado oo fidadaasi markii laag fidadoo kale lagu gadaayana waa inay xaadirda yihiin waa inay isleegyihiin haddii dahab lagu gadaayana waa inay xaadir yihin labadaba wasa'altu ibna cabaas baan su'aalay can isalami fi nakli cabdullahi bin cumar su-aashiisii baan weydiiyey ibna cabaasna faqaala isaguna wuxuu yidhi naha nabiyu sala allah alay slm wuxuu reebay can bayci nakli geedihii timirtaa in la gado oo lacagtooda la bixiyo xataa yuukala minhu ilaa miraheedii heerkii la cuni lahaa ay ka gaaraan ow yaakula minhu uu ka cuno yuukala laga cuno ow yaakula minhu shakuraawi xataa yuuzana ataawa ku jirta meeshaas xataa yuuzana waxataa yuuzana ilaa laga gaaro xilligii wasniga iyo miisaanka iyo xirsiga iyo xifdiga xadaanaa moxamed bin bashaar bin dar qal xadaana gundar qaal xadaana shucba can camr bni dinaar can abilbukhtariyi sa'altu ibni cumara radi allahu canhuma cabdullahi bn cumar baa waxaa su-aalay bu an slab tasliimi maali fii majlis caqdi in lacagtii majliska lagu sii shubo lagu dhiibo fi nakli baana loo jeedaa geelo timira waxa ka soo gui doonana lagu sii bixiyo lacagti faqaala wuxuu yidhi naha nabiyu sal slam wuxuu reebay can bayci amari xataa yasluxa ilaa ay timirtii midhaheeda ka suubato oo ka bislaato waxaan gacanta lagu hayno majhuula lacag lama sii shubi karo salam lama isticmaali karo wanahaa wuxuu kaloo nabigu reebay can wariqi fido bidahabi dahab lagu sarifay masaan ay tahay mid maqan binaajizin mid maqan in binaajizin mid xaadar lagu iibiyo iyana waa la diiday lacagaha waa soo maray masaladeeda masalatu dahab walfida dahab iyo fima hadday yihiin waa inay dambiyadi yihiin wasaأltu ibna cabaasin faqaal naha nabiyu salى الlahu alيه wasalam wuxuu nabigu reebay can bayci nakli geedihii timirta in la gado xataa yaakula ilaa uu qofkii lahaa ka cuno midhaheedi laga helo oo yuu kale laga cuno laga gaaro xilligii waxataa yuuzana ilaa laga miizaamo qoltu waxaan wama yuuzan qaala rajulu cindahu xataa yuxraz xataa yuxrazan macnaa xataa yuxfada wayuuzan ilaa laga miizaamo oo laga xifdiyo baabu lkafiiri fi salam wuxuu ku saabsan yahay salamka qofkan uu hormarsanayo ee wax sii qaadanayo kafiilla inuu keeno oo hebel baa kafiiliga ah ama mahe kafiil qof hadduunan ahayn rahan iyo curaar uu sii dhiibo musanifka hadda kafiilkan wuxuu ka qiyaas qaadanayaa rahanka xadiidku rahan buu ku yimid marka haddayba rahan bannaan tahay inaad tira hebelow dayntan isii waxaana sii hayso hebelow waxaan isii hebel baana kafiil iga ah oo ada waxaad iga weya hebel baa yaad kar u raacani ama anaa kafiilka oo ninkan asaga waxaadi anaa kaagagkeena iga taqaanaayo si in la yihahdo bannaanta baab alkafaala iyo baab alwakaala baababka imaan doona insha allah xadaanii muxamed ibnu salaam ama salaam qaala xadaana yacla xadaana yacmal can ibraahim can aswad can caaisha radi allahu canha qaalat ishtaraa rasul la sal slam dacaaman min yahuudiyin nin yahuudiyu nabigu raashin ka soo gatay binasiyatin dayn bay aheyd oo raashinkii nabiga calayh salam uu soo qaadanayo lacagtooda ma haynin waa rahana wuxuu rahan u siiyey dirca dirciisii diracan dirac leh nabigu u lahaa min xadiidin bir ka samaysan yacni diracbireedkii dagaalka ee birta ka samaysnaa buu yidhi sii hayso intaan kaaga keenayo nabig sala allah alay ali wasalam kol haddii rahaan ay ku bannaanaatay in dayn lagu qaatana kafiilla waa ku bannaanta hebel baa kafiiliga ah iyo anaa hebel kafaal kafiilka ah oo kuu keenaya waad dhihi kartaa baabu rahni fi salab xadaanii moxamed bin maxbuub qaala xadaana cabdilwaaxid qaala xadaana axmed sulaymaan qaal tadaakarnaa cinda ibraahim ibraahim anakhaci agtiisa arahana fi salafi dayn la qaatay salafka hadda wuxuu la jeedaa waa daynti dayn la qaatay in rahan iyo curaan loo sii bixiyo la yihah waxaa sii hayso faqaala wuxuu yihi xadaana اlaswad ibraahim baa dhahay can caaisha radi allahu canha an nabiy sal اlah alay waslam ishtara min yahuudiyin dacaama yahuudi buu raashin nabiga ka daynsay oo ka gat ilan dayntu waa nooc iska iibahe ilaa ajalin macluum muddadaas kuu keeni buu yidhi rahankeen baa layihi wartahana minhu wuxuu nabigu alay slam u rahansiiyey dircan dirac min xadiidin birah ayadana waa bannaan tahay asalam ilaa ajalin macluum in wax lagu kala hormarsado muddo macluuma waa shardi marka lagu leeyahay waxaan hao lacagtan alaabtaa ii keen muddadiina waa in la sheegaa muddadana waa inay tahay muddo macluuma oo hadhow aan lagu murmaynin ilaa ajalin musaman wey wabihi sidaasuu qaala ibnu cabaas wa abu saciid wاlxasan wاlaswad intaba arrintaasaa laga wariyey oo ay ku tageen wa qaala ibnu cumar wuxuu yihi laa ba'sa dhib ma laha fi طacaami اlmawsuufi raashin la tilmaamay waxaa la tilmaamayaa wax allaala wixii hadhow muran keeni lahaa o dhan tiradii waa la sheegi kamiyadii baa la sheegi loonkiina waa la sheegi magaciina waa la sheegi mawsuuf wey bisicrin sicir baa lagu hormarin macluumin la yaqaano ilaa ajalin muddo macluumin la yaqaano sicirkeeda qiimaheeda waa sidaas tilmaanteedana waa sidaas muddadaas macluumka maa lam yakun daalika hadduunan arrinkaa ahayn waxaa lacagta lagu shubaayo lagu horumarinayo la tiltilmaami shardi waa inuunan ahayn fii zarcin beer lam yabduwa salaaxu biseelkiisa weli daahirin beertaa weli bislaanin baan lacagta kuuga shishibay taa lama ogolo xadiid kalaa diiday nahaa rasul lla sal slam in imaartii la ata yabdu salau taa iyada lama ogolo waxaa soo gelaysa iyadona geediska mucayana oo aan weli wax kasoo bixin oo kasii daraya haddii midii midhaha soo baxo midhaheeda weli bislaamin la diiday toon weli mirada kasoo bixinna lacag lagu sii shubi karo qaala xadaana abu nucaym qaala xadaana sufyaan can ibn abi najiixin can cabdillahi bni kaiir can abi minhaar cabdiraxmaan bn mutcib can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qadima nabiyu sala la alay slam madiina wahum reer madiina yuslifuun hormarinaya lacagihii fi himaari in loo keeno midho asanatayna laba sana iyo alaan saddex sano faqaala nabig wuxuu yidhi asnifuu hormariya fii himaarin miraha fii kaylis ha ahaato waxa la miisay macluumin la yaqaano miiskiisa ilaa ajalin muddana waa inaad isku qarataan macluumin la yaqaano iska majhuul lama rabee qaala cabdulahi marka waa tahdiibiyey nabiga ala salaam salamkii o dhan ma xarimin laakiin waa tahdiibiyey wixii qarar keeni kara wixii muran iyo dood hadhow ka imaan karto waxaaso dhan buu ka saaray rasuulka ala salaam waqaala cabdulahi bn waliid wuxuu yidhi xadana sufyan xadana ibn abi najiix waqaala fii kaydin maclum wazi macluum xadana maxamed ibn muqatil marwaziy akhbarana cabdullahi mubaarak akhbarana sufyan athawri can sulaymaan shaybani can maxamed bin abi mujaalidin qaal arsalanii abuburda abuuburdata bin abi muusa wey wa cabdullahi bn shadaad labadaasaa idiray laba saxaabe wey ilaa cabdiramaan bin abza bay ii direen cabdulahi bin abi awfa labadaba marka hore waxaa loo diray bin abi awfa kadib cabdiramaan bin abza soo maray fasa'altuhuma waxaan su-aalay can isalafi bal salafka ka warrama iyo in lacag lasii hormariyo alaabadaas keen la dhaho qofka asaga keen la leeyahay inuu alaabada asalkeeda haysta ma shardiba faqaala waxay dheen kunaa nusiibu lmaqaanima haniibaan heli jiray xoolihii gaalada laga soo laga soo helay qaniimada aha ayaan gacantaanaan soo geli jirtay maca rasuulilah annago nabiga la soconno calayh salaam haddii oolama badeeca waaa la haystaa alaabo ama dahab baa la haystaa ama lacag baa la haystaa raashin baa loo bahday marka fakaana wuxuu yaatiina waxaa loo odaan jiray anmaadu nimanka qotiga min anmaadi shaam shaam nimanka beera qodatada ee reer shaama asal carabka asalla carabta u ahaa yaa loo odaan jiray alaabta qariibana aan haysanay rabaan iyo badeecadan waxaan gaalada ka soo hollay ayaa rabaa in nagala wareegaan maxaadna siinaysaan raashin fanusrifhum waan usoo hormarintir alaabadii fi lxindati inay bur noo keenaan wshaciiri qamandi noo keenaan wazayti saliid noo keenaan shardiisa ilaa ajalin muddo musaman la magacaabo inay ku keenaan ama beertooda kama rabin ka bixin qaala qultu waxaan akaana lahum zarcun nimankaa namadka beeraley miyay ahaayeen aw lam yakun lahum zarcun mise beer markaa mayna haysan qaala lamadaba waxay isku raaceen labada saxaabi maa kunaa nas'aluhum can dalik annaga maana weydiin jir lianna baycan sidiisuba calaa dimatihim wey iyadoo dushooda iyo qoortooda laga rabaayo beer mucayana o isaga uu leeyahay maba maba soo gelayso baabu salami ilaa an tuntaja naaqa in wax lagu hormariyo oo lacaga la bixiyo goormaad ii keeni markii lagu yidhaahdana aad tidhaahdo hashan rimayga ah markay dhasho ayaan kuu keeni ka waran ilaa ajalin musamanti baa la waayey waxay noqotay shay majhuula oo la garanayno ma dhari doonta ma neef baaba calooshan ka buuxdo ilmaba kuma jiro lama yaqaano xadaanii muusa bn ismaaciil qaal akhbarana juwayriyata bnu asma can naaficin can cabdillaahi radi allahu canhu qaal kaanuu waxay ahayn yatabaayacuuna aljazuura geera ayay kala gadan jireen ilaa goormaa geeraas lasoo qaatay la bixin lacagtiis ilaa xabal xabla ba dhihi jira xabalilxabla hasha rimayae dhaysta caloosheeda waxa ku jira markay dejiso mararka qaar waxay kusii dari jireen midka ilmaha ku jira calooshana asagana intuu weynaado rimaha ilmaha caloosha ku jira ay dhasho waxaasay sii sheegi jireen waa waxyaalihii jaahiliyada ay isticmaali jireen bay ahayd beyca waa la reebay fanaha can nabiy sal slam waa reebay sababta loo reebay waxaa weeyaan muddo mucayan ah iyo shay macluuma ma ahee wax majhuula ah wuxuu noqon doona war looyni wey fasara waxaa fasiray xabalxablada naaficu naafic baa fasiray ilaa an tuntaja naaqatu buu ku fasira xabl xabl waxaa weeye waa inay hashu dhasho maa fii badniha caloosheeda waxa ku jira waa inay dhasho markaasaa deena lagu siinaya wixii aad rabtay shay majhuula weeyaan lama ogolo ilaa ajali musaman baa la rabay wallahu aclam biاllahi towfiq wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamed